بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله acuudu billahi samiici alcaliim min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima calamtana wazidna cilma watuqan ya kariim ya latiif allahuma salli wasalim wabaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin wabacdu waa darsigeeni eh, kitaabkeeni eh, matnu abi shijaac darsigeeni shan iyo tobanaad kitaabulbuyuuc baan ku jirnay faslun fi lxawaalati baan ka bilaabayna insha allah alxawaala xawaaladan hadda laga hadlaya tan bangiyadu leeyihiinoo dadka lacagta loo diro maaha waa xawaalad kale oo gaara shiikhu ka sheekeyn doona xawaala waxaa la yidhahdaa naqlu dayni min dimmati lmuxiili ilaa dimmati lmuxaali calayh naqlu dayni dayn in la raro min dimmati almuxiili kii wax wareejinayey dimmadiisa iyo korkiisa in deen laga wareejiyo laga raro ilaa dimmati almuxaali calayhi kii deenta loo wareejinayeyna loo raro deentii marka xawaale waxaa laga wadaa qolyo deen isku lahaa in deenta isku wareejiyaan waa fahamta soomaa yaah qolyo deen isku lahaa hee in deenta isku wareejiyaan oo hebel deentii laga soo qaado hebel kale oo magaranaysaa tiimka ku jira lagu wareejiya ayaa xawaalo la yidhahdaa waa arki doonaa xawaaladu waxay leedahay shan tiir bay leedahay xawaaladu ama lixna waa la dhigi karaa lix arrimood baa tiirar u ah xawaala waxaa loo yaqaan kow muxiil qof wax wareejinaya qof deen wareejinaya inuu jiro muxtaal kii la wareejinayey oo deynta lahaa muxaalun calayhi kii deynta lagu lagu wareejinayey daynaani laba daynood inay meesha jaallaan asiiqatu habkii wax loo wareejinayey tusaalahaan gelaynaya qofku waxaa weeye meesha waxaa jooga geelle iyo faarax iyo samatar soo saddex nin maa yaah geelle samatar buu deen ku leeyahay kow soo maa samatarna deen faarax buu kusii leeyahay meesha marka maxaa laisku leeyahay deemaa baa laisku leeyahay geelle wuxuu deen ku leeyahay samatar samatarni kusii leeyahay faarax marka xawaaladdu waxa weeye ninkaa dhexe oo waxna lagu leeyahay waxna kule qofka kale ayaa tii geelle u ku lahaabuu intuu soo raro wuxuu ku wareejinayaa tiihee faarax wuxuu leeyahay geelow deynta ay gu lahayd yaa waxaa jira faarax in la yidhaahdo deenaan ku leeyahay taasaan kugu wareejiyey xawaaridu waa intaa keliya warkaa ma garad yaa marka saddex ninka koowaad oo deynta koowaad le waxaa la dhahaa muxtaal maxaa la dhahaa muxtaal ninka dhexe waxaa la yidhaahdaa muxiil ninka ugu dambeeyo diintiisa ugu tegayso waxaa la dhahaa muxaalun calayhi muxaalun calayhi laba deenoodna waa inay meesha yaallaan soo laba maayaduna iyo siiqadii habkii deymaha loo wareejinayey habka horta in la fahmaa rajeynayaa saxabaale lama garan ninkii geella oo samatar wax ku lahaa waxaa loo wareejinayaa faarax oo samatar uu wax ku leeyahay geelle wuxuu noqonayaa muxtaal waa kii la wareejinayey oo dhexda ku jira wuxuu noqonayaa muxiil waa ninkii wax wareejinayey faarax ugu dambeeya oo marka hore deenta samantar ku lahaa haddeerna uu ku yeelanaya ninka la yidhaahda he geelle maxaan ahaynaa muxaalun calayhi waa kii korkiisa wax lagu wareejiyey labada deemood ay kala lahaayeen faarax iyo samatar maxay kala noqonayaan daynaani iyo habka wax loo wareejinayo lixdaas rugna ayay leeyihiin weeyaan waaya marka xawaaladaas waa naqlu lxaqi min dimmati lmuxiili ilaa dimmati lmuxaali calayh waa intaas marka wa sharaa'idu alxawaalati wareejinta deynta la wareejinayo oo xawaalada loo yaqaanaa shuruudeedu arbacatu ashyaa waa afar shay kow rida almuxiil rida almuxiili muxiil muxuu ahaa muxiiliyuu ahaa haa ninka deynta ninka labadan u dhexeeya weeye soo maah ninkaas dhexe ee ninkana deenta ku leh asna deenta lagu leeyahay yah oo wax wareejinayo ninkan magaranaysaa deynta ku lahaa intuu yidhaahdo deentii ay ugu lahayd hebel baan kugu wareejiye ninka dhihi doona ninkaasaa muxiil la yidhahdaa ninkaas waa inuu raali yahay weye waa inuu raali yahay oo hee aan lagu khasbin shaqada inuu qabto koow cadamul baa laga wadaa inuusan hee waa inaan lagu khasbin wa qabuulu lmuxtaali kii la wareejinayay oo geella ahaana hee inuu aqbalo weeye waa inuu hee inuu aqbalo ayaa shardiya hadduusan aqbalin dee meeshii waxbaa la wareejin adeer ninkaanuu deen ku yeelan maye ayaa deynta kuu lahaanaya hadduu dhaho de meesha waxbaa ma yeelan soo maa waa yahay wa kownu lxaqi deyntan la wareejinayana waa inay tahay mustaqiran mid ku sugnaatay fi dimmati ha deen ahaan mid sugnaatay oo dadka lagu leeya inay tahay deen aad igu yeelan doonto yaa baa hebel kugu sii wareejiye amase hebelo waxaan kuu wareejiyey hebel hebel uusan deenba ku lahayn yaa faarax baan kugu wareejiye samatar baa dhahaya geelle deentii shanta kuna igu lahayd yaa kugu wareejiye faarax faaraxaanba deenba kuma walahaa samatarkuwa marka waa in deen sugan waa inay hee tahay tan la wareejinayay tan ma garanaysaa lagu wareejinayaba watifaaqu maa shay in ay ka midaysan yihiin watifaaqu maa shay watifaaqu maa shay inuu isleeyahay fii dimmati almuxiili midka wax wareejinaya korkiisa ahaaday iyo walmuxaali calayhi kan wax lagu wareejinayahee korkiisa ahaaday waa ina isleeyihiin fil jinsi xaggii shayga jinsiyad jinsigiisi wanawci xaggii ma garanaysaa nooca walxuluuli xaggii xaalnimada deenta haddii hadda la iska rabo wal taajiili iyo xaggii dibdhiga deentu hadday tahay mid hee mid gadaal laga bixin doono ayib wuxuu ku yidhi sheekhu raxima allahu tacaala deentan laysku wareejinaya inay is leedahay xaggii jinsiga iyo xaggii nooca hebel waxaan ku leeyahay doolar baan ku leeyahay shan boqol oo doolar ah soo maa yaah anna ninkana wixii uu leeyahay lacag doolar ah waa ina marka isku mid yihiin muxuu shiikhu diidayaa ninkan waxaan ku leeyahay anugu diinaar anna ninkan wixii uu leeyahay hee dahab oo kaleeto ama doolar oo kaleeto socon maysa buu ku leeyahay waa inay hee isleeyihiin waa inaad doolar ku leedahay marka waxaan leenahay kow jinsigii waa inay isaga mid yihiin laba nooci waa inay isaga mid yihiin saddex ninkan deynta a ka rabtay deen hadda a sugaysa ma ahaba waa deen hee bil kadib ah ninkanna deentu kuu leeyaa waa goorma waa mid hadda lagaa rabo ayadana lama ogolaa waxaa la rabaa deynta ninkan uu kuu leeyahay iyo deynta ninkan aad ku leedahay adigu hee waa inay isku wakti yihiin ama xaggeed ma garanaysaa hadda in la wada bixinayo amase hee wakti kale oo dambe in la wada bixinayo waa inay ka siman yihiin waayahay marka shaqada wareejinta ay dhacdo ninkana uu ogolaado ninkii wax wareejinaya raalli uu ka yahay inuu wax wareejiyo halkaa marka maxaa ka dhalanaya watabra u waxaa beri noqonaysa bihaa xawaaladii darteed waxaa beri ku noqonaysa yaa dimmatulmuxiili kii wax wareejinayey dimmadiisii yacni madaxiisi uu bannaanaanaya wax deen lagu leeyahay male faaidafaa'iidada xawaaladu waa intaa ninkii deynta igu lahaa aniga oo shanta boqol igu lahaa markaan ku wareejiyo nin aan shan boqol ku leeyahay isku waktina ay tahay yaah xooluhuna ay isleeyihiin markaan dhaho caliyow deyntii ay igu lahayd hebelaan deyn ku leeyahay baan kugu wareejiyey yaah anigii markaas muxiilka ahaa beri baan noqonayaa cid waxay igula markaa hee male weeyaan laygumana soo laaban karan mar hadduu aqbalo yidhahda waa yahay waan ku wareegay yaah markaasay uguntantay hadduu ka waaya haddii kaleba ayagaa isla rafanaya hadduu ka waaya haddii kaleba hee ayagaa isla rafanaya kugu laabanmaya adiga maxaa yeele adaba soo asagu xaqi soo asagu muusan aqbalino qabuul wey muusan dhigin saasay ku soconaysaa wey walaa taftaqiru umana baahna xawaaladu ilaa ridaalmuxaali calayhi maxaa laga wadaa tan hadda yaah ilaa ridaalmuxaali calayhi maxaa loola jeedaa kii wax lagu wareejinayey oo markii horeba deenta lagu lahaa hee inuu raali noqdo looma baahna maxaa marka hore nin baa deen ku lahaa hadeer hee nin kalaa deen ku yeelana mar walba ninka deen baa lagu leeyahay cidda kuleh hasan cidda kule hee cidda kule muhim maa soo maa anuu ninkii uh, samatar haddaan deen ku leeyahay calina deen igu leeyahay maxaan dhahayaa caliyow samatar waan shan boqoloo deen ku leeyahay taaduna shan boqol bay ahayde hee hee kuu kuu wareejiye asna dhah waan aqbalay ninkaasna aan wax ku wareejinayo khasab maaha inuu asagu aqbalo maxaa marka hore ku lahaa haddeerna bowsiga iyaa soo galay ninkii cali ahaa isagoo marka inuu raali noqdo inuusan raali ahayn labadaba hee isagaa u taala kabigina soo xaraysta soo xaraysta kabiyin waaya wakaa walaa taftaqiru marka uma baahna ilaa rida almuxaali calayh uma baahna hee in muxaala calayhigii uu raalli noqdo uma baahna weeyaan owka ah faslun fi damaani ha damaanad qaadkii xoolaha la damaanad qaadayey meel baa alaab gadatay ni anoo kuma naqaan cid ku taqaan u yeero oo ku damiinata saas wey damaanadu warkaama ku dhacay cid ku damiinata hee nau marka culimmadu waxay damaan ku tilmaameen damaanulmaal baa la yidhaahdaa damaanulmaal xoolaha in la damaanad qaado qofka markii la damaanad qaadaya laba sibaad baa loo damaanad qaadaa qofkii qof ahaantiisa in la yidhaahdo annagaa keenayna taa damaanad lama dhaho kafiil baa la dhahaa qofkii xoolaha lagu lahaa in la yidhahdo xoolaha ka keenaynaana damaanad baa la dhahaa warka ma garateen yaah sheikhu marka tii xoolaha buu bilaabay damaanuduyuun baa la dhahaa damaanulmaal baa la yidhaahdaa labada magac baa ayadaa iskale waa iltizaamu maa qaacidada maxay noqonaysaa iltizaamu maa fii dimmati alghayri min almaali iltizaamu maa shay in qofka isku waajibiyo eeg hebel baa lagu lahaa somaa xoolahan yaah iltizaamu maa shay isku khasbidiya waaye shay in la isku waajibiyo fii dimmati alghayri cid kale lagu lahaa oo min almaali hee xoolo ah cid kale waxa lagu lahaa inaad isku laazimiso aad tiraahdo anaa keenaya hadduu bixin waayo ayaa maxaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa addamaan waa intaa macna iltizaamu maa fii dimmati hayri min almaali waayahay marka damaanadu ah, shan rugni bale shan tiiray ku taagan tahay baa leeda kow daamin waxaa erebixinada u markaan gaarno la sheegi mayo calaadul waxa kudhahayaa daamin baa laska dhahaya waa inaa fahamsan daamin waa laga wado waa fahamsan soo daamin waa ninka wax damaanad qaadaya oo dhahaya sheegan anaa hee mas-uul ka ah ama damiin ka ah xoolahan daamin baa la dhahaa waayahay madmuunun canhu waa qofka la damaanad qaadayo madmuunun canhu xaruntii baan imi waxaan idhi geelle anaa damiinka ah anigu maxaa noqday daamin geella muxuu noqday madmuunun canhu buu noqday madmuunun canhu saddex waxa weye madmuunun lahu waa cidda wax loo damaanad qaadayo shirkaddii anuu yimi ama bakhaarkii anuu yimi waayo ninka anaa damiin anaa damiin ka ah shirkaddaas maxay noqonaysaa madmuunun lahu ciddii wax loo damaanad qaadaya weeye halkaa maxaa kusii jira nambarka afraad maalun madmuun maalun madmuun waa xoolihii la damaanad qaadaya waa in meesha xoola yaalana damaanad qaado soo maa inta saxba maxaa la damaanad qaadaya yaa haye xasan waxaa la damaanad qaada miyaa yaal waa maya maalun madmuun waa inuu jiraa arrinka ku xogay asiiqatu habkii loo dhahaya hawsha oo la dhihi ninkan anaa damaan damiinka ah saasoo kale siiqadii weeye bismillahi alaakhiri wakaa marka daamin madmuunun canhu madmuunun lahu maalun madmuun iyo siiqa soo maa shantaas wey shiikhuu wuxuu ku yihi raximahullah wayasixu wuu ansaxayaa damaanu duyuuni deyntii in damiin laga noqdo deyntii almustaqirati ee ku sugnayd fi dimmati qofka korkiisa ku sugnayd oo xasishay idaa culima waa haddii la garanayo qadruhaa qadarkeeda la garanayo intay tahay haa hebel wuxuu hebel deenti lagu leeyahay anaa damiinkaa aadan aqoon socon maysa wey macnu waa in hee in culima waa in idaa culima waa haddii la ogyahay qadruhaa qadarkeeda iyo xadiga ee la eg tahay so warkaas wardhan maa ayib marka qofkii laba qolobaa meesha u joogta qofkii xoolahan laga soo qaaday oo damaanad dareo laba arrimoodba laba qolob daamin iyaa u jooga meesha daamin iyo madmuunun canhu soomahayn shiikhu wuxuu ku yidhi walisaaxibilxaqi qofkii xaqa iska lahaa bakhaarkii xaqa laga soo qaaday ama qofkii xaqa laga qaaday saaxibulxaqi qofkii xoolahan iska lahaa wuxuu leeyahay mutaalabatu man shaaa cidda uu doono inuu ka dalbado xoolihii mutaalabatu man shaaa cidda uu doono inuu hee xoolihii ka dalbado min addaamini kii wax damaanad qaaday iyo walmadmuuni canhu kii la damaanad qaaday labadaba ha hadduu suuqa ku arko kii daminkii damiinka ahaa wudhahaya war hebelow maxaa xoolaygii isiin weydeen hadhow wuxuu arkayaa kii uu xoolaha kulaayo saxda ahaa war ma xoolaha iska bixisid labadaba wuu ka doonanayaa xoolihiisa ha amaa marka xawaalada soo maraynay kii aan ku wareejiyey oo aan idhi hebel ka doono xoolahaagii ninkaasa deen ku leeyahay hadduu aanay arko ma dhihi karo hee deenta iska bix maxaa ila wareejiyeyba maba iga soo doonan karaa aslan waa kala baxnay warkaama ku dhacay amaa damiin haddaan noqday kaan damiinka ka ahaya anigaba hadduu ina arko kii ama garanaysa xoolaha ka soo qaadna muxuu dhahayaa adeer xoolihii iska bixiya khayr allahaidin siiya maxaa muslimka xoolihiis maxaa idinku dhejiyey warkaa ma garat waayahay walisaaxibilxaqi ninka xoolaha iskale wuxuu leeyahay mutaalabatu manshaca cidda uu doonay inuu ka dalbado deentiisii oo min adaamini kii damiinka ahaa iyo walmadmuuna canhu kii la damiintayba waaya idaa kaana hadduu yahay addamaanu damaanadu hadday tahay calaa maa bayanaa wixii ay qeexeen hadday tahay yani wixii laisla ogaa hadday tahay haye baashi waa la bixin ninkii xoolaha lahaa baashi wuu bixin waaye ninkii garanaysaa cali ahaa oo xoolihii aan ka damiintay xoolihii wuu bixin waaye maxaa la samaynayaa mara wa idaa gharima daaminu kii wax damaanad qaaday hadduu bixiyo oo qaandhabo xoolihii rajaca wuxuu ku soo laabanayaa calalmadmuuni canhu kii uu damaanad qaaday buu ugu soo laabanayaa xoolihii iska bixintoodii goormuu usoo laabanayaa idaa kaana hadduu ahaa addamaanu damaanad qaadashadii uu damaanad qaaday iyo walqadaa'u ka bixintii xoolaha uu ka bixiyey biidnihi idankiis haddee ku timaaday qofkan xoolaha lagu leeyahay saddex midkood waayo qofkii ka bixiyey damiinkii ka bixiyey damiin asagoo uusan dhihin niyahu damaanad iga bixi damaanad qaad asagoo aan dhihin xoolihii iska bixiyey soo mid maah ah yaah mid uu ku yidhi niyahu damiin iga noqo oo saa xoolihii ku bixiyey iyo mid uu ku yiri niyahu damiin iga noqo xoolahan hee iga bixi so saddex xaaladood maah yah shiikhu wuxuu ku yidhi laba xaaladoodba ninkii xoolihii baa lagu laabanaya waxaa la dhahayaa sakeen xoolihii aan kaa bixiyey hee niyahow keen warkaan ma ku dhacay kow labada xaalatan kuwaad waxaa weeye qofkii hadduu ku yiri niyaho damiin iga noqo igana bixi haddaan bixiyo hee haddaan bixiyo maxaa ugu soo laabanayaa xoolihii nin xoolihii kaa bixiyo ninkii ku haysta xoolihii kaa dhiibaya hee aniga isii xoolahayga warkaan ma ku dhacay haddii ku yidhi nin damaanad qaadna laftigeeda waxaa ku jidha haddaa bixisid anaa ana igula soo laabo laftigeeda meesha bay ku jidhaa amaa haddaan isaga tabarucay kiiyoo la haystaan arka la ligligayo markaasaa waan ku yidhi hee anaa ka bixinayo hoo masaa kaa dalbaday masagaa ku yidhi damiino ku soo laaban maysid waxay ka dhigan tahay inaa ku tabaruucday waxay ka dhigan tahay tabarucaad mhm. saasay yidhaa xagganaa ka fahmaynaa muxuu yidhi markaa idaa kaana damaanu hadduu yahay calaa maa bayana wa idaa harima daaminu kii damaanada qaaday hadduu qaan dhabo shaygii rajaca wuu kula soo laabanayaa cala almadmuuni canhu kii uu ka damaanad qaaday buu kula soo laabanayaa xoolihii uu bixiyey goormuu kula soo laabanayaa idaa kaana damaanu damaanad qaadashada hadday ahayd yowalqadaau bixintii xoolaha laga bixinayay biidnihi idan xaggiisa aduu ka haystay walaa yasixu ma ansaxayo damaanulmajhuuli shay aan la aqoon hee in la damaanad qaada hee ansax ma ahan hebel xoolaha ma garanaysaa ku leedahay anaa damiinka ah xooluusan ogeyn inta tiro eg tahay ansax ma ah buu sheikhu ku yiri raximahullah walaa maa shayna ansixi mayso yajibu walaa maa shayna ansixi mayso inuu damaanad qaado lam yajib aan sugnaan lamyajib weeye ay lam yahbut weeye aan sugnaan ninkan niyo tukaan hebel tag waa sii wacaysaa hebelow he hebel baa kuu imaanaya xoolahaasuu kaa qaadanaya anaa damiin ka ah xoolihii miyaal qaata yaa ma sugnaan soo maa waxaan leenahay ma ansixin damaanadda ah maalinku markuu qaato la hadal wax tiraada hebel ana damiin kaa dheh ma ku dhacay laakiinse wuu xoolaha u qaadan doono wuu kuu soo socdaay hee damiin baan kasii ahay ma jidho ku yiri sheikh ilaa mooyaane darkal mabiici damaana darkil mabiici haa ka dabataga shaygii la gaday masaladaas mooyaane waa masalo magaceed ilaa darkal mabiici ilaa hee damaana darkil mabiici mas'aladaa darkulmabiici la yidhaahdo damaanadeeda mooyaane ayadoo waa la qaadi karaa ayadoo hawsha aan la dhammayn weymaanu sheikhu wuxuu yidhi walaa maa shayna lama damaanad qaadi karo lam yejib aan sugnaanin ilaa darkalmabiici mas'alada darkulmabiic la yidhaahdo mooyaane darkulmabiic maxay tahay suuqa meesha suuqii baa joogta adoo odaya nin dhallinyaraha oo qaalin wataba suuqa yimi qaalintan iib waayo buyahay neefangeela kun door baan ku iibinayaa ninkan lama yaqaan inuu qaalinta leeyahay in kale soo maah miyaa la yaqaanaa lama yaqaan ninkii ka gedanaya baa yidhi niyahow waa kaa gadanayaa neefkan soo maa neefka hee waa kaa gadanayaa laakiin haddaan kaa gato oo hadhow neefkii cid cid lah ay soo baxdo cid leh hadday soo baxdo neefkii yaa qola aan kuu raacdo damiin kaa noqota ii keen warkaa ma fahanti kaas maxaa loo yaqaanaa darkul mabiic mabiic waa shaygii la gaday darkina waa ka dabategid warka ma fahamti marka shaygii la galay hee ka dabategideedii damaanadii ahayd wey macnuhu amase ninkan hasha wadaah inuu leeyahay waaba la yaqaanaa ninkii gedanayay baa waxaa laga shakiya lacagta inuu leeyahay in kale ama lagama shakina masalada saas weeyaba wuxuu niyaho hasha waan kaa gadaya laakiinse lacagtan faraha badan nin dhallinyaraa baa tahaye yaa hadhow hadday wax ka soo laabtaan yaa oo caddaato lacagtiin adigu aadan lahayn cid hasheeda iikaa soo celisa hee ii keeno damiinkaa noqota masaladaas maxaa loo yaqaanaa darkul mabiici baa loo yaqaana maxaa loo yaqaanaa miyuu beeci xirma weli taasaa laga soo reebay waxaan beeciisu xirmin oo aan sugnaan lama dumaan qaadi karo ilaa masalada loo yaqaano darkul mabiic mooyaane waa kaa darkulmabiic labada dhinac bay noqon kartaa ama ninkii xoolaha wada neefka waday ama ninkii hee ama ninkii lacagta marka neef keliya maa de waxyaabo ninkii gaari gadanayay nin dhallinyaraayo gaari barobakisa la baacanaya tir gaarigan iibooya buu yiri waanu cusub yahay saddex kun baa kaa siinaya ma garanaysa ninkan hadda shirka waa la qoraa notooyinka waa lagu qoraa damiin keenso waxaa keenstaa damiin hee hadhowdii loo raacan karo haddii gaarigan adigu aadan yeelan warka ma fahamti yaah faslun fi kafaalati lbadani waatan marka fasalkan wuxuu fasal u yahay fii kafaalati lbadani jirkii yaa kafaalaqaadkiisi kafaalaqaadkiisi marka waxyaaba markii hore soo sheegay waxyaabaha la kafaalo qaada laba weeye imaa in xoolo la damaanad qaado amase hee qofka laftigiisa la damaanad qaado marka markii xoola damaanad qaadayo damaan baa la yidhaahdaa markii qofka la damaanad qaadayo laftigiisan maxaa la dhahayaa kafaala kafaala baa la yidhaahdaa marka damaanulabdaan baa la dhahaa haddaad damaanulabdaan maqashid waa kafaalada laftigeeda kafaalatulbedana waa kafaalatulwejhina waa la dhahaa wakaa damaanul ixdaarna waa la yidhaahdaa qofkan inaad soo xaadirinaysid oo meesha ay keenaysid goobta ayaa kafiilka tahay yacni qof baa xiran tusaale ahaan jeelka ku xiran waxaad tii niyo ninka anaa anaa damiin idinkaga noqonaya suma dhacdo inta badan caawa sii daaya ninkan marka u baahataan anaa hee anaa keenaya maxoolihiisaa keenaysaa isagaa keenaysaa soo taas ayaa kafaalatu badan la yidhaahdaa sheikhu wuxuu yidhi kafaalatu bilbadani badankii iyo qofkii in la kafaalo qaadaa jaa-isun way bannaan tahay goormay bannaan tahay idaa kaana calal makfuuli bihi kii la kafaalo qaaday markuu yahay hee xaqun liaadamiyin xaq bini aadan leeyahay markii loo kafaalo qaaday yani agga ka soo baxaysa xaq ilaahay dee qaad ma galo hebel oo tuug ah oo gacanta la jarayo niyon anaa kafiil ka noqonaya ma soconayso ma ku dhacan hebel oo ma garanaysaa zaaniya oo magaranaysaa sinaystayo xadkii laga oofinayo niyo anaa kafaalo qaadaya hee ma jiro xadullaahi kafaaladu ma gasho xaqullaahee xaqa ilaahay kafaaradu ma gasho qofka hadduu tuug noqdo hadduu magaranay zina ku dhaco hadduu khamri cabo xad xaqullah baa la yidhaahdaa xaqul aadamina waxa weeye biniaadamka wixii ku tacalluqay qisaastii qof qof dilay oo kaleeto ya qofkii qof magaranaysaa ku gafay oo ku ganay inuu magaranaysaa zino ku dhacay hebel zaani weeye buu yidhi saasuu muxuu ku sameeyey qofkaa qadaf qadafna kuma samayn xaq biniaadan buu ku dhacay sideetan jeedal baa lagu dhufanaya kaasoo kale marka xaq biniaadan baa la dhahaa qisaastii xaq biniaadan wey taas ayaa kafaaladu geli kartaa laakiinse xaqa ilaahahee ninkii qisaasta u xirnaa dhikadhaaniyo ninkan waan qisaasanaysaa bisha dambe bas waaya bisha ii fasaxa maalinkan u baahataa inaa keenaye kafaaladaas waa la ogoliyahay warka ma ku dhacay marka marka maalintii aad keento ayaa beri noqota hadduu fikrado adiga mas-uulkaa haddii aad keentay laakiinse uu ciidan la socdo oo ninka aan lasoo qaban karin weli mas-uul baa ka tahay adaa ninka daayay marka khatar weyn kafaaradu bay horu badan tahay laguma degdego idaa kaana hadduu yahay calalmakfuuli bihi kii la kafaalo qaaday cafwan calalmakfuuli bihi ay bisababihi weye kii sababtiisa qofkan loo kafaalo qaaday markuu yahay hee xaqun liaadamiyin xaq aadami uu lahaa faslun fi sharikati dadkii wax wadaagay sharikaadku saddex meelahaas weeye madhabku hal xab buu ogolyahay sharikatul canaan la yidhaahdo muxuu ogolyahay sharikatul canaan shirkada la yidhaahdo marka sharikatul canaan arkaan bay leedaha marka saddex arkaan bay leedahay caaqidaani laba qof oo heshiiska gelaya maalaani laba xooloodoo la isku darayo iyo siiqatun habkii shirkadda u dhici lahayd oo loo dhawaaqii habkii loo geli lahaa heshiiska waa maalaani laba xooloo meesha la keenayo caaqidaani laba qof heshiiska gelahaya labay ka badan karaan lakin sida caaqidaan waa dee waa dadkii heshiinayay iyo siiqatun habka hee siiqadu dhacayso marka shirkadu waxa weeye samatar iyo cali oo nin kasta shan boqol oo doolar u haysto inay isku darsadaan kadibna xaggaa shirkad lagu abuuro warkaama ku dhacay sharikada mutamaad macnaheed waa sidaas walisharikati khamsu sharaa'ida shan shardi bay leedahay shirkadu markay ansaxayso kow an yakuuna waa inuu yahay waxaa la isku darsanayo calaa naadin lacag waa inay tahay naad naqdi way lacag waa inay tahay kaasha oo mina daraahimi daraahim ah iyo wadanaaniirahee diinaara ah dahabku waa laba qaybood dahab ceeriin ah iyo dahab lacag laga dhigay soo maa ha dahabkii eh, dabka galay oo lacagta laga dhigay oo wax lagu iibsanayey waa inuu yahay ha marka waa inaan lacag waxa la rabo waa in hee haddaysan lacag ahayn dahab iyo dirham haddaysan ahaynna waa inaan taha wixii wax mithliya oo la miisaami karo ama la kiilayn karo marka naadi waa inay tahay bu sheikhu raximah allahu tacaala naadi waa inay tahay marka naadi waxaa kaloo lamid noqon karaa hee mithli waa inay tahay iyadoo meesha ku jidhaa marka mithli waxaa soo gelaya lacagihii caadiga aha xaggaasa soo gelaya markaama ku dhacay wa an yatafiqaa labada lacagoodoo la isku darayaa waa inay yihiin kuwa isaga mid ah fil xaggii jinsiga oo dahab inay yihiin oo kaleeto wanawci xaggii nooca waa inay isaga mid yihiin wa an yakhlitaa almaalayni labadii xoola waa la isku dheexaa nin kastoo xoolisi gaar u haysan shirkad maaha ma shirkadba kunkayga door waa haysanayaa adna kunkaaga hayso maxaad ku darsateen waxaaba waa in xoolihii laysku dea waa in la kala garan waaya aduu meeda shantaadi boqol waa in la yidhahda labaara la kala garan waaya wa an yakhlida almaali waa inay isku daraan wa an ya'dana waa inuu u idmaa kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labada qof ka mid ah lisaaxibihi kii hee saaxiibkiisahayo wax kula darsaday waa inuu u idmaa fi tasarufi inuu xoolahan ku shaqayn karo markaa kun keentay annaga kun aa keento la isku daray halka aad shirkad ku noqoteen yaah waa in hee nin kasta uu yidhahdaa niyo waxaan kuu idmay xoolaa inaan ku tasarufto kii kalena muxuu dhahaya annaga waxaan ku idmay xoolaa inaa hee ku tasaruftaan ku idmay xaggii markaad waa la shaqo tegayaa soomaa dukaan bay furanayaan ninkan wuxuu keenay shan kun ninkanna shan kun buu keenay lacag baa la keenay lacagti waa la isku daray shirkad baa la noqday dukaan baa la furta dukaankii uu shaqeeyey soomaa muxuu soo saarayaa faaidu soo saaraya sax walaalaa sfaaido soo saari mayo faaido keliya khasaarana waa ka imaan karaa soo maa marka see loo xisaabtamaya faaidadii khasaarihii waatan shubik wuxuu ku yidhaahday wa an yakuuna waana inuu ahaadaa alribxu faa'iidadu iyo walkhusraanu khasaaraha yimaadaa labadoo waa inay noqdaan calaa qadri almaalayni xoolaha meesha la geliyey inta ay dhan yihiin waa waa inuu noqdaa nin kasta inta uu lahaa waa inuu faa'iidana yeeshaa khasaarana yeeshaa ah, markaa ma ku dhacay yaa ayib baa wuxuu keenay lixdan kun nina wuxuu keenay afartan kun shirkadii waa la asaasay shirkad weyn bay noqotay faa'iiday soo saartay soo maa faida waxay soo saartay boqol kuna maxaa loo qaybsanayaa waxaa loo qaybsanayaa nin kasta meesha maxaa ugu jiray waa loo qaybsanayaa wakaa intaasna waa inta walikulli waaxidin mid kasta oo labada qof minhumaa oo labada ka mid ahi faskhuhaa shirkadii wuu burin karaa faskhuhaa inuu buriyo ayuu xaq leeyahay inuu buriyo ayuu xaqu leeyahay mataashaa shaaa goortuu doono shirkadii aan ku jirna niyahow waa ka baxay buu ha waa ka baxay waa burin yani xagga maxaa ka fahamtay shirkadu maaha caqdi hee laazimu tarafayn maaha cuquudda iyo heshidaa la galaahel saddex bay u qaybsamaan waxaa ka mida ah labo caqdi caqdiga waxaa la yihahdaa jaa'isu tarafayn labada qof way ka bixi karaan maxaa loo yaqaanaa jaa'isu tarafayn kanna waa ka bixi karaa kana wuu ka bixi karaa caqdi waxaa jira laazimu tarafayn labada midka mar haddii beecu uu dhaco yani hiiska mar hadduu dhaco cid ka bixi kartaa ma jido laazimu tarafeyn baa la dhaca beecii aan soo dhaafin garamaysaan haddii wax la gato saasa lagu kala gata haddii qof inuu ka baxo uu rabo waa in qofkii kale uu ku ogolaadaa iskama bixi karo iskama hee bixi karo hadda marka sharikada hadda aan hayno shiikhu muxuu ku yidhi waa hee waxa weeye qof kasta wuu ka bixi karaa xagga maxaa ka fahantay labada daraf ahee xaq bay u leeyihiin qof inay ka baxaan way macruuf haddaan dee waqti la qabsan weeye wa idaa maata hadduu dhinto axaduma midku hadduu dhinto amase junna uu waasho dee badalat way buraysaa way burtay ha shirkaddii hee way burtay weeyaan burtay hmm. xogtaa kooban qabso kitaabta markii la gaaro waa la kala gurayaa hoos baa loo dhadhacayaa waa fahamta soomaa lakin hadda facebook iyo shiikhu wuxuu yidhi shuruudeedii buu kuu taxay ribax iyo khasaarada see lagu sheegi karayaa caqdiga xukunkiisu m laazim iya mise waa jaa'is wakaa xogta ku siiya qabo intaa haddaa qabatid base bay kuu noqonaysaa faslun fi lwakaalati wakaaladii in qof wakiil laga dhigto la yidhahdo hebelow hawshaas wakiil baa iga taha oo kaleeto mhm. waaya marka wakaalad waxaa la yidhaahdaa tafwiidu shaksin qof in loo wakiisho tafwiid qof in loo wakiisho shaksin tafwiidu shaksin qof in loo wakiisho hee shay-an lahu shay uu lahaa inuu u wakiisho qof cafwan tafwiidu shaksin qof in loo wakiisho shay-an shay in loo wakiisho shay aas shaygaasoo lahu ficluhu asagoo uu samayn karayo mima yaqbalu niyaabata shaygaasoo ka mid a ah waxyaabaha hee wakiilka laysaga noqon karo ilaa kayrihi cid kale inuu wakiisho maxaan dhahaynaa takfiidu shaksin qof inuu wakiisho oo u dhiibto shay an shay oo lahu ficlu asaga uu samayn karo ayuu wuxuu u wakiilanayaa ilaa kayrihi cid kale shaygaasina mima yaqbalu niyaabata weeye waxyaabaha hee in bedel la yska noqdo ama wakiil la yska noqdo aqbalaya wakaaladu marka waxay leedahay afar tiir muwakil muwakil qof wax wakiilanaya hebelow wakiil baa ii tahay qofka dhahaya wey labo wakiil waa qofkii wax la wakiilanayay muwakil iyo wakiil soma haysid iyo wakiil muwakkalun fiihi shaygii weye qofka loo dirsanayay iyo siiqatun habkii loo dhigayay wakiilashada marka waa muwakil iyo wakiil iyo muwakalun fiihi iyo siiqadii habkii hawsha udhacaysay shiikhu wuxuu ku yidhi xukunkii wakaaladu kuu sheegay wa kullu maa shay kasta oo jaaza uu u bannaan yahay lilinsaani qofkii bini aadankaa atasarufu ah, fiihi inuu asagu ku tasarufo oo suu doono uu ka yeelo yaa shay kastaoo qofkan u bannaan inuu ku tasarufo asagu binafsihi qof ahaantiisa asaga uu qabsan karo oo wax u gadi karo uu soo qaadan karo oo siduu ula dhaqmi karaa jaaisa waxa u banaan lahu ka an yuwakila inuu sii wakiisho fiihi shayga aw yatawakala waa isku mida uu wakiisho walwakaalatu wakaaladu in wax la wakiishaa caqdin waa heshiis jaaizun banaan jaais waa waxa laga wadaa qof kasta wuu ka bixi karaa wey yani mar haddii la galo mid waajib noqonaya maaha qof kasta waa ka bixi karaa jaais waay likulli minhuma mid kasta oo wuxuu xaq u leeyahay kii wax wakiishay kii la wakiishayba faskhuhaa inuu hee inuu fasakho uu ka laabto kii aa wakiilata waxaa dhihi kartaa abdaltuhaa wakaalashadii waa buriyey waa ku casilay baa dhahaysaa wakaalashadii hee waa kaa casilay asna muxuu dhihi karaa nin wakiilnimadan ku ahaa waa ka laabtay waa iska casilay iska hayso wakiilkuu maahi xaq buu qof kasta u leeyahay maxaa yeeley waa waa ixsaan qofka u samaynayo wey wa tanfasikhu waxay ku burtaa wakaaladu bimowti axadiya midkood inuu dhinto hadduu mid dhinto hee wakaaladii way buraysaa adoo sii socdaa kii aakhira aadi kuwa kiishay waa ogaatay inuu dhintay wakaaladiina waa la burtay haddaad shaqada usii qabanaysid qolyihii dhaxalka lahaa waa inay yidhahdaan hee waa ku wakiilnay sii soco wal wakiilu haddaba ninka la wakiishay hee amiinun waa mid aamiin amiin ah waa mid la aaminay waa mid la aaminay maxaa lagu aaminay fii maa shay yaqbiduhu yaqbiduhu hee uu qabdoonayo gacanta ku dhigayo soo iibsanayo iyo wa fii maa shay yasrifuhu uu bixinayo uu iibinayo asagaa hee aamin ah yid ammaan waay yacni asagaa mas-uulka ah walaa yadmanu mana damaanad qaadayo ma qaandhabayo ilaa bitafriidi inuu xadgudub la yimaado mooyaane xadgudub inuu la yimaado mooyaane macnuhu waxa weeye qofkii aa wakaalat wakiilasada u dibatay niyo wakiil inuu qofka tiraaday waasagaa nafca ka helaya so adugu nafca kuma qabtid yah marka qofkii maxaa la siiyey khiyaara ah inuu ka laaban karo kana siina wadi karo qofka markaaad tiraahda nin inta adigu ah, aad hawshay aad tiraahda nin wakiil iga noqo xoolihii aad wakiilka uga dhigatayo u dhiibato tiraahday hawshaas sidaas dukaanka wakiil iga soo noqo isiga inta laabanayo ama sheegaa wakiil iga noqo hawshaas oo hawsha ay xumaato hawsha hadday xumaato maxaan leenaha u raacan maysid maxaa yeelay gacantiisu gacan aamina baa ahayd gacan damaarad maayo marka laba erey bixin baa jira yaddu damaan iyo yaddu ammaana yaddu damaan waxa weeye qofkan mas-uul buu ka yahay wixii ku dhaca meeshan yaddu ammaana waxaa weeye qofkan wixii meesha ku dhaca hee mas-uulka ma aha inuu asagu la yimaado dhibka mooyaane warkaama ku dhacay yah gaariba wuxuu kaa yaala bohaaso waxaa tii nin yaho wakiil iga noqo gaariga iisoo kaxee gaarigaasoo soo kisa wakiil adu kamaadan dhigan gaarigii buu kuu soo kaxeeye hadduu gaari la dhaco asagu aan dhib keenin hadduu cilad minan lahay intinton gaariga ula dhaco xaqiguma lihid hadduu laakiinse asagu dhibka keenay oo dhibta asag xaggiisa ay ka timaaday markaa shiikhu wuxuu ku yidhaahday isagaa keenaya waataashu wuxuu ku yidhi ilaa bitafriidin inuu asagu ku gaboodfalo mooyaane walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu waxgado wayashtarii wax soo gata asagu qofkii wakiilka laga dhigtay ilaa bialaaati sharaa'id saddex shardi mooyaane markay qofkii wakiil kaa dhigto saddex shardaa ku shaqaynaysaa kow an yabiica bithamani lmithli markaa shay gadayso wakiilka lagaaga dhigtay bithamani lmithli qiimaha uu jooga ku gado waayo toban buu jooga haddaa shan ku gado adaa mas-uulka waa dayac xaggaaga ah warkama ku dhacay waaya an yabiica waa inuu ku iibiyaa bihamani lmithli labo wa an yakuuna waa inuu wax ku iibiyaa naqdan kaash waa inuu wax ku iibiyaa kaash maxaa weeye naqdan macnaa xaalan wey yani hadda waa inuu wax ku iibiyaa kaash ah alaabtan ni wakiil baan ka ahay mobilka wakiil baan ka ahay inaan sii iibiyo deenkuma bixin kara maxaa ku bixinayaa naqdan xaalan naqdan macnaa xaalan wey macnaheedu yaa wa an yakuuna waa in iibkiisu noqdaa naqda mid xaalan ah maxaa meesha ka baxaya dayn hadduu deen ku bixiyo isagaa mas-uulka ah wixii ka yimaada deentaas warkaa ma ku dhacay marka shaygii wakiilka lagaaga dhigay deen ha ku bixina waa inaa xaalan hee ku bixisaa oo ku gadaa binaqdil beledina waa inuu ku gadaa xagga maxaa ku jirta wa an yakuuna binacu waa inuu ku dhacaa binaqdil beledi beledka uu joogo lacagta laga isticmaalo inuu ku dhaca markaa ma ku dhacay dolar baa laga isticmaalaa alaafta dolar ku gad bil etoobiyaan ha ku gadin <laughs> meel dolar laga isticmaali tusaale ahaan markaa ma fahamti wa an yakuuna waa inuu ahaadaa shaygu iibka oo dhacaya naqdan mid hadda la dhamaysanayo oo aan deen ahayn wa binaqdil beledi lacagtii waddankana lagu gadayo walaa yajuus ma bannaana an yabiica inuu ku gado qofkii an yabiica inuu ka gado shaygii min nafsihi asagu inuu isku gadaba banaana walaahi niyo mobilkan waxaa wakiil laiga dhigina hee inaan iibiyo ma anigu iska iibiyo maa inuu ee ma jidho waxaas wax soconaya ma warkama ku dhacay maxaa yeelay maxaa soo gelaya meeshii waxaa soo gelaya inuu qofkii isku naxariisto soo maa maxaa kaloo meesha imaanaysa inuu asagu isku noqday qofkii wax iibinaya iyo qofkii hee wax gedanayay dee iskuma imaan karan hal qof inuu noqdo qofki wax iibinaya haddana wax gedanayay ma dhaco suuragal miya maya waxaa la mid ah yaa waxaa la mid ah ilmihiisi yarkahayo qaangaarka ah inuu ka iibiyo waa la mid ha nafsii bay soo gelaysa bay la midta qofka marka alaabtii wakiilka laga dhiganayo sii iibiso ha iibin adigu arrinkaas anin soconaya maaha ciladunu maxay tahay qofkii maxaa isugu imaanaya iijaabun wa qabuulun ah waan kaa gada iyo qabuulkaha waana iibsaday labada yaa dhahaya suuragalna maa walaa yuqiru walaa yuqira ku caddayn ku qirimayo calaa muwakilihi kii wakiishana hee xoolahaasuu qabaa ku qirimayo mayo maxaa laga wadaa xaggan hebel baa wuxuu kugu yiri niyo waxaa wakiil iga noqotaa dooda maxkamadda wakiil iga noqo war fahamtid markaa doodda maxkamadda wakiil ka noqoto laba arrimoodba hee ma samayn kadhid kow ma dhihi kartid ninkan wakiilka ka ahay waxaan qirayaa in intaa lagu leeyahay lacaga shaqadaa shaqa ku taal maaha xisaabta lagu wakiisha hee kuma jidho hebelkan wakiilka ka aha hee shan boqoloo doolar baa lagu leeyahay aninka ka ansixi mayso walaa yuqira macnada waa sidaas warkaa ma fahamti hahe walaa yuqira kuma qiro qofkii wakiilka ahaa shayna calaa muwakilihi kii wakiilka ka dhigsa ku qirimayo yani shaygaasoo lagu leeyahay kuma qiri kar wey macnuhu weya baabun fi liqraari fasalkan wuxuu fasal u yahay fi liqraari a in wax la qirto qofkii inuu wax qirto xaq lagu leeyahay inuu qirto iqraarka macnuu waa sidaas arkaanba meesha meesha in wax la qirta ay waxaan tirarka idinku sheegaya waxa weeye beecan caqdigana inaa fahamtiyo ka dhex dhacaya ya markii wax la qirayo afar arrimood baa la yska rabaa muqirun qof wax qiranaya horta meesha inuu joogo soo laba kow maa muqirun qof wax qiranaya hee inuu meesha joogo labo muqarun lahu qof wax loo qiranayana waa inuu meesha joogaa qof wax loo qiranayana waa in meeshii uu joogaa saddex muqarun bihi shay la qiranaya waa inuu jiraa shay la qiranaya waa inuu jiraa afar siiqatun habkii qirashada habkii qirasha marka meesha xaaji somaliya muxuu noqonayaa qof wax qirta qof loo qirto shay la qirto iyo habkii loo qiranayey afartaa waa in la helaa afartaa hee waa in la helaa iqraarka waa kaa macno shiikhu muxuu ku yidhi wlmuqaru bihi wlmuqaru bihi shayga la qiranayaahi darbaani waa laba nooc darbaani ay nawcaani wey walmuqaru bihi shayga la qiranaya hee nawcaani waa laba nooc weeyaan kow xaqullaahi tacaala xaq alle uu leeyahay xaqullaahi tacaala ilaahay xaq uu leeyahay xaqullaahi tacala maxaa laga wadaa xaqullaahi tacaala almaxd ee baraxala waxa weeye waa xaqa ku bura shubha hadday timaado shubhu shubhe hataa timaadu ku buraya tusaale qofkii eh, hebel baasad nebiga alai salaam markii uu yimaada ninkii magaranaysaa eh, waa sinaysta yidhi nebigu markii mu yidhi ayib okay hore kasoo dira miyuu yidhi wuu meeray sooma muxuu yidhi war armaaniyaho armaa meesha armaan sinsina dhicin armaa dhunkatay armaa kaa samaysay ah maya wallaahi maya saas weye maxaan ka wadaa xaqa ilaahay ee baraxala cilad yar ah haddii la helo oo dhihi oo laisdhihi karo allalehy saas maaha sidaas ahayd wuu burayaa saasuu ku burayaa warkaa ma ku dhacay yaa haa marka xaqa ilaahay macnuhu waa sida xaqullaahi almaxd waxaa la mida wataan sheeganay xaddu sariqa waxaddu zinaa waxaddu shaarib alkhamri waxaasoo dhan qofka hadduu qirto oo la israanidu saa armuusan ka wadin zinadii armaysan dhicin armaan magaranasan galma imaan shubaha yar hadday timaado xaqu meesha wuu ka baxayaa xaqulahaasaa laga wadaa marka shayga qofkuu qiranaya laba midkood waayo inuu xaq ilaahay qirto niyo anigu waxaasaan ku dhacay xukunkaasaa ku dhacay waxaasaan xaday oo kaleeto ama kaasaan sameeyey ilaahanaga dhowre wa xaqul aadamiyi xaq aadamiy inuu qirto hebel baa intaa igu leh ya hebel baa waxaas ma garanaysaa wahayey oo kale ama xilba saas u sameey saasoo kale inuu qirto labada xaq midkood waayo soo maa yaa xagga marka maxaa ku baxay waaya iqraar marka tacriifkiisi maan sheegan afar eray baa lagu qeexaa iqraar iqraar waxaa weeye ikhbaarun bixaqin xaq in laga waramo in xaq la sheego ligayrihi cid kale ay leedahay calaa nafsihi qofkana lagu leeyahay ikhbaarun maxaan ku yidhi yuusuf iqraar muxuu yahay ikhbaarun ikhbaarun bixaqin xaq in laga waramo oo xaq yaa iska leh yah ligayrihi cid kale xaqa iska leh xagee yaa xaqa lagu leeyahay calaa nafsihi isaga lagu leeyahay macnaa waxa weeye qofku inuu ka waramo xaq lagu leeyahay oo cid kale ku leedahay maxaa loo yaqaanaa iqraar maxaa lid ku ah qofku inuu sheego xaq uu isagoo cid kale ku leeyahay soo lidku maahan dacwa baa la dhahaa fiqiga dhexdiisa addacwa sheegasho dacwa baa la dhaha maxaa la yidhahdaa addacwa xaggan maxaa ku jira ayadana qofka inuu xaq qiro xaqa uu qiraya laakiin asaga laguma laha wuxuu qirayaa xaq hebel inuu hebel kale xaq ku leeyahay buu qirayaa ayad maxa la dhahay shahaada markhaati fur baa la dhahaa marka saddex xaq baa meesha yaala maxamuud maxaa meesha yaalla saddex xaq in qofku xaqa isku qoro yirahdo inuu xaqaas aan leegu leeya hebel baa igule maxaa loo yaqaanaa iqraar inuu yidhaahdo hebel baan xaq ku leeyahay maxaa loo yaqaanaa asna addacwa sheegasho wey caddeyn baa laga rabaa soo maa la saddex waxa weeye inuu yidhaahdo niyahow hebel baa wuxuu ku leeyahay hebel xaqaas asaga waxba kuma jiro muxuu caddaynayaa keliya hebel baa hebel xaqule ayadana markhaatin wey shahaada la dhaha maxaa yaqaanaa shahaado shiiku hadda marka iqraarkii buu hore usii galay muxuu xaqullaahi wa xaqul aadami qofkii inuu qirto weeye laba midkood waaya qofkii wuu qirta soo maa yaa fa haddaba xaqa ilaahay qofka hadduu qirto tacaalaa sareeye yasixu waxaa bannaan alrujuucu fi inuu ka laabto inuu he <laughs> ka laabto wuxuu niyo anugu xakunkaasaan ku dhacay ha gabar aan meher ii qaban baan saa ku sameeyey zinuu qirtay allah naga dhowray ma qirtay markii meeshii laysku yimaado ylahaye adeer hadee waa saasaa tahay ma xukunkaasaa jira wuxuu yidhi war waa ka laabtay beentay bay ahayd waxaan leenahay yasixu waa ansaxayaa alrujuucu fi laga laabto war yaa waa qiratay wallaahi binaadinka lagulama dhaco xukunka ilahay xaqa hadduu mar meesha yimaado ilahay xaqiisa wuxuu ku dhisan yahay musaamax in layska musaamaxo qofka hadduu waxyaabaha oo kale ku dhacana waxaa fiican inuu isqariyo ilaah u toobad keeno ma fahamte yaah inuu isqariyo ma u fiican weeye qofkii arkay laftigiisa inuu qariyo ayaa u wacanoo magaranaysaa usan sheegin maxaa yeele qof <laughs> shaqaa u tahay laftigiisa afar qof buu keenaya adeer caddeeya lagama bixi karo marka xaqa ilaahay qofka inuu isaas turaa fiican toobad alla weydiisto hadduu qirtana inuu ka laabto way hee u bannaan tahay uu sheikh wa aadamiyi xaqii bini aadankana laa yasixu ma bannaana arrujuucu fii in laga laabto can iliqraari bihi inuu qiray inuu qiray darteedee kama laaban karo marba hadduu yidhaahdo hebel baa hee xoolaha igu leh hebel baa shan doolar igu leh hadduu qiray warniga beentaydaa ka laabtay ma soconayso maxaa bini aadamka xaqiisa waxa asal u ah doodba asal u ah in la doodo waxaa asalu ah bakhaylnimo inaan la isku cafin baa biniadamka xoolihiis maxay asal u tahay ha bakhaylnimo asal u ah adeer waa qiratay waa ka laabtay ma soconayso warkaa ma ku dhacay h <laughs> wa taftaqir way u baahan tahay sixatul iqraari qirashadii inay saxiix noqoto oo ansaxdo waxay u baahan tahay ilaa alaati sharci saddex shardi qofka sax ma qiran karo o albuluu qofka inuu qaangaar yahay ilmi yarka haduu wax qaranayo laa yaaamanu laga yeelimayo walcaqlu qofka inuu miir qabo qof waalan hee haba laga soo qaadimayo iyo qof suuxay iyo qof kalaba walikhtiyaaru qofka inuu ikhtiyaarkii wax u qiranayo haddii la khasbay ka waran waxba laga soo qaadimaya ayadan wa intaa marka la helo qofkan waxaa leenahay sheegaha u qirtay waa lagu soo codsiinayaa in kaana haduu yahay buu yidhi aliqraaru shayga la qirtay bimaalin xoolo hadday tahay xoolo hebel xoolo igu leeyahay hadday ahaydna uctubira fiihi waxaa ictibaar la siinaya loogu darayaa fiihi shardiga shuruudda saddexda ah waxaa loogu darayaa shardun raabicun shardi afraadoo wahuwa waxbay alrushdu qofkan inuu yahay qof tasarufkiisu furan yahay qof aan la sharin qof aan la xanibin hee waa inuu yahay rushd ayib intaa waa isla fahanay wa idaa aqara hadduu qiro qofkii bimajhuulin shay laga jaahilyaha buu qiray wuxuu yidhi hebel hebel waxba igu leeyahay saasoo kale wey miyaa shay miyuu caddeeyey yaah hebel waxba igu leeyahay buu yidhi maxaan leenahay lama yaqaan sheegay sooma ahayn qofka hadduu waxaas aqirto rujaca ilayhi asagaa loola laabanayaa fii bayaanihi caddaynta shayga inuu caddeeyo caddee baa la dhahayaa waxaa ka wadid maxaa maxaa maxaa muxuu kugu leeyahay hebel hebel muxuu kugu leeyahay sheekh caddee ha wuxuu ku caddayaa loo raacaya waa fahamsa maaha afka odow gelin maysid ha mar haddaa tahay wuxuu igu leeyahay waa ognaha anagu boqolkii dooro weeye uu kugu lahaa ma jirdho hadduu yaraa hal dooro bay ugu leeyahay halkaasaa la qabanaya <laughs> yah waydaa aqara hadduu qito bimajhuulin shay laga jahliyaabaa shay baa laygu leeyahay hadduu dhaho shaygaas dee kursi buu igu leeyahay noqon karaa kabee dacas igu leeyahay uu noqon karaa khasamay lacag noqdo waa fahamti lakiin hadduu dhaho xoolo igu leeyahay markaa way soo ururtay baashi baashi hee wixii xoolo noqon kara bay noqonaysa waaya wayasixu wuu ansaxaya al istithnaaw in wax laga soo reebto fil iqraari wixii la qiray in wax laga soo reebto way bannaan tahay idaa wasalahu haduu ka xiriiriyo soo reebashadii bihii shaygu wuu qirtay wayasixu way ansaxaysaa ka soo reebasho fil iqraari wixii laga soo reebanayo goormay ansaxaysaa idaa wasalow hadduu ka xiriiriyo hee hee bihii shaygii wuu qiranayay wuxuu yidhi hebel wixii ugu leeyahay toban doolar afar doolar mooyaane ha hadduu ku joojiyo hebel wixii ugu leeyahay toban doolar iska aamuso maxaa lagu yeeshay tobankii doolar hadha hadduu dhaho waa ma garanaysaa afar mooyaane laga yeeli mayo shayga uu soo reebaya waa inuu daba socdaa hee wuxuu qirtay ilaa mooyaane deen neef hadduu qaadanayo hebel wuxuu ugu leeyahay toban dolar hadduu xindhiso marka la aqbalaya xindhisada maa wuxuu celin karaa hee maa ama hawuu qaadanayaa buu intaasu udhexaysiiyey intaan waa la iska cafinaya laakiin hadduu hebel toban dolar buugu leeyahay iska aamusa muduu iska mushaaxay ah, bismillah shaax ii keena koob shaaxa iska nasta kadib wuxuu yidhahdee afar mooyaane lix bay uleeya ka dhiganta sooma maxaan leenahay tobanka waa lagu leeyahay sheekh maxaa yeele markii hore markii hore hee ku dari lahayd laakiin hadduu dhaho niyo hebel wuxuu igu leeyahay toban doolar sagaal doolar mooyaane maxaa lagu leeyahay ninkaa hal doolar baa loo raacnay marka shardigu waxa weeye xoolaha uu soo reebanayo inaysan ka badnayn xoolaha meesha yaal ama aysan laakiin hadduu dhaho hebel wuxuu leeyahay toban doolar toban mooyaane sheekh tobankaas ka bixi warkaa ma ku dhacay wa huwa iqraarkii shaygii qirashadii uu qofku qiranayo fii xaali sixati markuu caafimaadka qabo iyo wal maradi markuu xanuunsan yahay labada jeerba hadduu wax qirtaay sawaaban way siman yihiin labada jeer waa qirasho la dhihi mayo markuu caafimaadka qabay tuu qirtay hormariya hebel baa wuxuu wax u qirtay markuu caafimaadka qabay inuu hebel boqol dolar ku leeyahay xanuunka geeridiisa wuxuu qirtay inuu hebel kale ku leeyahay garanaysaa soddon doolar la dhihi mayo ka caafimaadka qaba qirashadiisii baa xoog weyne isaga usii qadima ma jirto marba haduu wax qirto ama haanu sanaado ama caafimaad ha qaba hee waa iska bixiyaa weye hada bilahi towfiiq sal allah wasalam alaa nabiyina muxamed wala sabi ajmaciin